uu ka qaatay shuyuukhdiisii sida muslim ibni khaalid azinji وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن وغيرهم بطرقهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذهب كاسي وأنا عن شيخا كقاطي شيخا سنة علماء سو كقاطي يقولنا سند كودا أي كجاريان إلى إمام الشافعي إمام الشافعي أو علماء سي كقاطي iyaguna waxa weeye culammadoodii ilaa saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ka qaatay saxaabaduna nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka qaateen marka fiqhigu waa fahankii shareecada shareecadana iyo fahankeedana culammada ayaa lagala kulmi jiray saas ayay markaa ahayd imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi waxaa markaa isaga loogu nisbaynayaa dee si gaar ah fahankiisii ayaa haddana ula sii socda iyadoo culamadiisi iyo dadkiisii uu ka qaatay haddana si gaara isaga fahankiisii khaaska ahaa weeyi oo la dawinay oo la qoray oo ardaydiisii ay ka qaaday sidaa loo sii kala qaadayey ilaa iyo la soo gaaro sheekhaygii raxmatullah xafidahu llahu tacaala sheekh axmed ibni cali almaqrami oo muddo laba sannadood iyo waxoogaa ah ama laba sannadood iyo bar taqriiban aan sheekha markaasi waxa weeye cilmiga ka qaadanayey kadibna wii ijaazeeyey madhabka dhigistiisa iyo ku fadwoontiisa labadaba sheekhu raxmatullaahi calayhi uu ijaazeeyey waxaan markaa ku talagalnay insha allahu tacaala ardayda silsiladani dhammaysata ee kadibna madhabka sii itqaanisa in iyaguna ijaazo inay ku fadwoon karaan madhabka imaamu shaafici dhigi karaanna loo siiyo silsiladda kutubta aynu halkan ka dhigi doonno in shaa allahu tacaalaa waxa ay ka kooban tahay shan kitaab safiinatu salaa aynu ku bilaabi doonno safiinatu najaa oo ku xigi doona matn abi shujaac oo ku sii xigi doona iyo xaashiyat ibni qaasim calaa matni abi shujaac oo ku xigi doona iyo manduumat safwat zubad oo xifdi iyo markaa diraaso noqon doonta biidni illaahi tacaala intaasi waa seeska hore ama gundhiga hore ee ardaygu uu markaa ahal ugu noqon karaya hadduu idqaaniyo uu dabdiyo inuu u gudbo kutubtii roonayd sida minhaajka iyo kuwii la midka ahaa kutubtan noqon maysa wax inta la dul maro la dul cararo laakiin in sha allahu tacaala maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahay waa in dad fuqahaya ay ka soo baxaan qaabkay u soo bixi karaana waa in dadkii kitaabkii ardaygii uu ku celceliyo talooyinkii shalay culammadu ay inoo sheegeen lagu dabaqo sidaa daraaddeed dadka dalabatulcilmiga ee doonaya darsigan inay ku taxnaadaan waxaa markaa loo samayn doonaa insha allahu tacaala tasjiil way ayse sajili doonaan koox koox baa la isugu xidhi doonaa kolley ilaahay ha ka dhiga laakiin waxa weeye inaad wada dhammaysataan laakiin haddana de sida caadadu ay tahay inta dhammaysataa waa in kooban inta badan maqsuudka laga leeyahayna waa intaa shan qof ama afar qof oo culamo ah hadday xalqad kasta ka soo baxaan dadku markaa culamo ku filan way heli karaan in shaa allahu tacaala markaa ilaahay ha idiin wada qoro guusha iyo najaaxa iyo tafaquha fi diinna diinta si fiican u wada fahamtaan eh, hase ahaatee hadda taargetka iyo yoolka aynu dhigaynaa waa in insha allahu tacaala toban qof ilaa shan qof shan ilaa toban inta udhaxaysa oo markaa dad tamakun lehi inay ka soo baxaan duruustani insha allahu tacaala qofkii markaa sidaa markaa ilaa zubadka uga adkaada oo heerkii la doonayay ka gaara waxa markaa xaq u heli doonaa insha allahu tacaala duruusta khaaska ah ee minhaajka iyo ku tacalluqa in markaa lagu xiro oo si gaara duruus loogu sameeyo kadibna ijaazadii markaa madhabka ee guud ay sidaasi ku qaataan biidn illaahi tacaala waxaynu caawa bilaabaynaa kitaabkan ah safiinatu salaa kitaabkani markaa iyo kutubta kaleba saynu sheegnay waa madhabka imaamu shaafici madhabka in la barto lagu tafaquhaana waa muhiim waxaanaynu kaga hadli doonnaa muxaadarada soo socota insha allahu tacaala habeenka arbacada ka warramaysa altamadhub waaltacasub ayaynu tilmaami doonaa madhab barashada iyo ku madhab lagu taxmaa faa'iidooyinka iyo muhiimadda ay leedahay iyo sida aan looga maarmi karin halkaasaynu ku tilmaami doonaa insha allahu tacaala laakiin hadda waxaynu ishaaraynaa masaa kitaabkaa ku qoran iyo kutubta kale aynu dhigaynaba sideeda ayaynu u marinaynaa kitaabkaa lala dacwiyi maayo waxa weeye a'imo inaga aqoon badan baa qoray sidaa uu ugu qoran yahay baynu u aqriyaynaa waxaa ku qoran baynu sidiisa u marinaynaa ardaygu marka uu gaadho heer isagu uu wax kala doordoorto oo uu adilada isu bandhigo dee waa martabad sare taasi laakiin inta ka horeysa anigu inaan ku idhaahdo tan tanaa ka saxsan ha iga filin maxaa yeelay aniga waxaa iga aqoon badan sheekhii kitaabka qoray sheekhaa kitaabka qoray sidaa uu markaa isagu rajaxay ayaa lagu soconayaa sidaas ayaa darsiga loo maraya markaad gaadho heer aad sheekha odhan karto odhan karto waa laga saxsan yahay ood qiimayn karto markaad halkaa gaadho adiga ayaa waajib baabay kugu noqonaysaa inaad kala doorato od kaad is kaasaa daliil xoog badan inaad qaadato markaa waajib baabay kugu noqonaysaa laakiin intaad bilowga tahay ee aad safiino marayso ama zubad dhiganayso ama xataa minhaaj laguu laqbaynayo awood uma inaad tirahdid kan iyo kaa kaasaa ka saxsan awood uma waxay u baahan tahay usus iyo qawaacid shareeco oo la fahmo iyo waxyaalaha qawaacidulistinbaad qaabka nusuusta wax loogala soo baxo inuu qofku aqoon fiican u leeyahay ayay u baahan tahay laakiin tarjiixa aan anigu kuu sheego aan ku idhahda saasaa rajaxan macnaheedu waxa weeye waa inaad aniga iraacaysuunbay noqonaysaa maaha inaad daliil raacayso yaanad qaldamin oonad ismoodin marka wadaadka ku hor fadhiya ee kitaabka kuu sharaxaya uu ku yidhaa saasaa saxsan oo daliilka waafaqsan ha ismoodin inaad adiguna markaad raajixaa qoranayso inaad daliilkii raacaysa ha ismoodin daliil ma raacaysida wadaadkaa ku hor fadhiy unbaad raacay ilan adigu maad garan inay sidani daliilka waafaqsan tahay laakiin isagaa ku yidhi sidanaa daliilka waafaqsan sheekhii kitaabka qorayna wuxuu ama imaamu shaaficina wuxuu leeyahay sidanaa daliilka waafaqsan markaa dee qadcanna imaamu shaafici baa aniga iga aqoon badan markaa rajaxaadda anigu kuu rajaxaya raaciddaad raacayso dee waxaa kaaga wanaagsan oo kaaga mudan inaad imaamu shaafici raximahullahu tacaala iska raacdo sidaa daraaddeed la fili maayo la sugi maayo waxa weeye tarjiix laga yaabo in caada ahaan la bartay taa markaynu ka nimaadno sidoo kale masaa-isha meeshaa ku qoran iyo kutubta kale aynu dhigi doonnaba masale aan daliil lahayni ma jirto adigu ama garo ama ha garanin masale aan daliil lahayni ma jirto hase ahaatee iminka inagu markaynu daraasaynayno khaasatan kitaabada hore isku hawli mayno inaynu daliilkeeda sheegno maxaa yeelay ardayga iminka waxaa laga doonayaa inuu horta masalada suuraysto waxa laga hadlaya fahmo sida looga hadlaya uu garto masaladii sawirkeedii iyo xukunkeedii intaa inuu la tacaalo ayaa laga doonaya haddii laakiin howlo kale aan kugu mashquuliyo taasaa u daliila tan kale ayaa jirta xadiid kaloo khilaafsan baa jiro saasaa looga jawaabayaa dee waxa weeyaan taas waxba ku gaari mayside wakhtiga ayaa kaa lumaya waddaduna way kugu dheeraanaysaa waxaynu u qorshaynay insha allahu tacaala ugu badnaan sanad iyo laba bilood inay markaa kutubtaa shanta ihi ay ku baxdo dabcan sanad iyo laba bilood uma wada baahnayn kutubtu laakiin habeenadiibaa saddex uuna haddii habeenada aynu wada dhigan lahayn way ka koobnaan lahayd intaa laakiin maadaama saddex habeen oo keliya aynu dhigayno yacnii bishii waxaynu ka dhiganaynaa waa laba-iyo toban maalmood ama saddex iyo toban bay noqonaysaa halkaasaa markaa muddadu ay biliy sanad iyo laba bilood ay ka noqotay in shaa allahu tacaala caawa markaa haddaba safiinatu salaa ayaynu bilaabaynaa waxaynu markaa tarjamo kooban ka bixin doonaa sheekhii kitaabkan qoray sheekhii kitaabkan qoray tarjamadiisa ayaynu waxoogaa soo koobi shaykhani magiciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi ibni cumar ibnu abi bakr ibni yaxya ibni cumar ibni طaaha alxadrami alxusayni alcalawi waa sheekh nasabkiisu uu galo xusayn ibni caliy bni abi aalib radia allaahu tacaala canhu xuseen cali oo inankii awowga uu nebigu u ahaaya ee faatimatu zahra ay dhashay ayaa nasabkiisu galaa wuxuu ahaa sheekh yamani ah oo ku dhashay waddanka yaman gaar ahaan tuulo masiilo la yidhaahdo almasiila oo magaalada tiriim la yidhaahdo koonfur ka xigta oo markaa ah togga xadramowt wuxuu dhashay labaatankii bishii jumaada aluulaa kun laba boqol iyo sagaal kun laba boqol iyo sagaal ayay sheekha dhalashadiisu ahayd waa muddo hadda laga joogo laba boqol iyo labiyo soddon sannadood markaa sheekh sii fog oo muddo badan ay ka soo wareegtay maaha laba boqoloo sanno ayaa sheekha inoo dhexaysay sheekhu wuxuu cilmiga ka qaatay aabbihii iyo laba abtiyaashii ka mida iyo culamo kale oo fara badan wuxuu ahaa nin aada iyo aada ugu dadaalaa waxbarashada inankiisii oo caqiil la odhan jiray ayaa kitaab ka qoray tarjamadiis iyo taariikhdiis wuxuu ka soo naqliyey markaa aabbihii waxyaalihii uu ka maqlay ee markuu de waraystay uu sheegay waxaa ka mid ahayd wuxuu ku yidhi kuntu fii ayaami الصigari aqra'u calىa khaali طaahir bni اlxusein fii fatxi اljawaad bisharxi اlirshaad waxaynu sheegaynaa waxyaalaha uu imaamkani ku sifaysnaa si dalabatulcilmigu dee berigaa isagaa arday ahaa maantana innagaa ardaya haddaynu sidii u dadaalay u dadaallo in sha allahu tacaala waynu gaari doonnaa wixii uu gaadhay wuxuu yidhi sheekhaasi markii aan yaraa abtigay daahir ibnalxusein ayaan ku dul aqriyi jiray kitaabka la yidhaha fatxu ljawaad bisharxi lirshaad ibni xajar alhaytami raxmat ullaahi calayhi baa leh waa kitaab sharaxa kitaabkuu sharaxayaana kitaab culus uu yahay kitaabkaasaan ku dul aqriyi jiray buu yidhi dabcan dariiqada carabtu way ka duwan tahay innaga dariiqadeenna innaga sheekha darsiga dhigaya ayaa intuu akhriyo haddana macneeya iyaga laakiin sheekha casharka waa loo akhriyaa waa lagu dul akhriyaa ardayga akhriya halkuu doonayo sheekhu inuu sharaxo ayuunbuu sharaxaa inta kalena dee waa carabe wax badan way iska fahmayaani ilan laqba ma jirayse waa layska dhaafa meesha caddayn u baahan iyo sii faahfaahin ayuunbuu sheekhu isagu dul istaagaa inta kalena ardayguunbaa aqriya haddaba sheekhayga ku dul akhriyi jiray buu yidhi kitaabka fatxu fatxuljawaad bisharxi lirshaad kolkaan ku dul aqriyo casharkii aan maalintaa aqriyey wa utaalicu calayhi baqiyata shuruuxihi almujtamicati cindii kolkaan maalintaa casharka ku soo dul aqriyo markaan soo noqdo waxaan haddana la raacan jiray oon ku celin jiray sharaxyada kale ee irshaadku uu leeyahay ee aan haystay sida imdaadka iyo iscaadka iyo tamshiyada iyo kuwo kaleba waxa kaloon la raacan jiray buu yidhi tuxfat lmuxtaaj iyo nihaayat lmuxtaaj iyo muqni lmuxtaaj oo iyaguna shuruuxdii minhaajka ah kolkaan casharkii soo akhristo dabcan iminka inagu odhan mayno shuruuxdaha lasoo akhristo maxaa yeele kitabkanu dhigayna waa kitaab hoose insha alla markaynu minhaajka gaadhno ama kutubta la midka ah ayaa waxaanoo kutuba loo soo akri lala soo akhrisan doonaa qofkii mujtahidi uu la soo akhrisan doona wuxuu leeyahay markaa kitaabadaa ayaan la raacan jiray maalin walba casharka waa kutub waaweyn wakti badan bay u baahan tahay la raacashadeedu haddaba wuxuu leeyahay wa kuntu axfadu jamiica maa yuqariruhu ويتكلم bihi خالي وحن قرنيي oon حفيديي dhammaan abtigay marka uu casharka noo sharaxayo wuxuu sheegayo ee uu leeyahayna waa wax way wada xafidayay marka inuu qoranayay ayaa meesha ka soo baxaysa kadibna uu qaybayo xafidayay wakuntu udiimu lmuaalacata fi leyl wax akhriska ayaan joogtayn jiray habeenkii xataa astawcibu leyla fiiha xataa astawciba alleyla fiiha ilaa heer habeenkoo dhanba mararka qaarkood aan ku dhammaysan jiray wax akhris waqad tajii'u bacda alaxyaani alwaalidatu raximaha allah hooyaday allah u habeenada qaar bay mararka qaar bay ii soo geli jirtay buu ii iman jirtay fataakhudhu siraaj markaasay faynuuska iga qaadi jirtay min cindi qahran shafaqatan minha calaya min kasrati sahri wa muwaasalati iyadoo iga naxaysa soo jeedkan faraha badan oo ii naxariisanaysa ayay faynuuska iga qaadi jirtay buu yidhi faynuuska laga qaaday maxaad akhrisani waxba akhrisan marka dee waad iska seexanaysa soo jeedkaa dheer daraadii ayay sidaa samaynaysay buu leeyahay dadaalkiisu saasuu ahaa raxmatullaahi calayhi markii uu yaraa isagoo yar haddana kaana kaiira asalaati yuiiluhaa muwaadiban qiyaama alleyl wuu salaad badnaa salaadda dheerayn jiray qiyaamuleylka ku dadaali jiray isagoo yaroo aan weynaynba markii uu weynaa weynaaday lafteedana aad buu salaada ugu dadaali jiray adiga arkaya waa ka kitaab dhan salaadii ka qoray safiinatu salaad kan aynu dhigan doonno insha allahu tacaala waa axkaamtii salaada wuxuu isaga laftiisu tusinayaa ihtimaamka gaarka ah ee sheekhu uu siinayey salaada kutubta aad iyo aad buu u jeclaa inankiisu wuxuu leeyahay kaana laa yanfaku can muaalacati اlkutub xataa markii dambe kamuu madhnaan jirin inuu kitaab akhristo deetana kutubtu saasay agtiisa u rasaysnaan jirtay buu leeyay markuu safrayo intaasoo awrqaadoo kutuba ayuu qaadan jiray oo lala raaci jiray hadduu meel degay iyo hadduu safrayaba uu qaadan jiray wuxuu odhan jiray ina shawqahu lahaa yacdilu shawqahu liabnaa'ihi kutubta sidaan ugu soo xiisoodo haddaan ka maqnaado waa sidaan caruurtayda markaan ka maqanahay ugu soo xiisooda buu odhan jiray kitaabkan waxoogaa ka maqnaaday xiisaha ii qabteen u soo xiisoodaa wuxuu la mid yahay caruurtayda markaan ka maqanahay sidaan ugu soo xiisoodo oo kale kutub aada iyo aada u badan buu sheekhaasi ururiyey kuwa uu qoray oo na way jireen laakiin kuwo badan oo culammadii ka horreysay ah lakiin dee waa la qoran jiray berigor oad garanaysaa kutubta gacantaa lagu qori jiray kutub fara badanoo uu qortay ayuu ka dhintay yuu ka tegey imika maktabadda axqaaf meeshan la yidhaha yamanta ku taalla maktabadda makhtuudaadkee taalla waxa uu leeyahay sheekha la yidhaahdo saalix ibn cabdillaahi balfaqiih oo tarjamadan badankeeda aan ka soo qaaday muqadimo uu ku leeyahay kitaab sheekhu uu qoray oo uu taxqiijiyey oo la yidhaahdo asuyuufu albawaatir liman yuqadimu salaata asubxi cala alfajri alaakhir sheekha muqadimada kulehi ee kitaabkaa taxqiijiyey wuxuu leeyahay majmuucaadka makhtuudaadka ahee eh yaalla maktabadda makhtuudaadkee tiriim tiisaa ugu weynoo ugu ballaaran tii isagu uu ka tegey iyadoo weliba qaybo badan ay ka dayacmeenoo meelo kale na qayba la geeyey haddana maanta markaad eegto majmuucaadka makhtuudaadkee yaalla tiisaa ugu badan buu leeyay ahaa sheekhu oo shicirkana sameeya diiwaan markaa ashcaarana waa uu ka tegay oo weli makhtuud oo aan la daabicin dhul badan buu u safray hindiya masar shaam eh, maka oo xajka iyo uu u tegey indonesiya oo jaawo uu tegey meelahaas iyagana wuu u safray sheekhu raxmatullaahi calayh hindiya markuu joogayna qisaa ku dhacdayoo qolaa sumaysay kadibna eh, ninkii markaa madaxda ka ahaa xaydar abaad ayaa arrintii ogaaday Eh, marka waxa weeye waa dawooyin iyo waxbaa loo raadiyey aakhirkii markaa nimankii dhakhaatiirtii waxay kula taliyeen sac markaa tilmaamo gaara leh inuu caanihiisa cabo sicii baa loo keenay <coughs> sicii markaa caanihiisa ayuu cabbi jiray sacaa wuu wadan jiray markaa meel kastoo uu tegayo eh, hindiya dhexdeeda ilaa ay u bixiyeen saaxib albaqara saaxib albaqara ayay u bixiyeen qoladii markaa halkaasi uu la joogay maxaa yeelay had iyo jeer markuu meel tegayaba siciisaasi ayuu wadana ilahina subxaana wa tacaala waa ka daweeyey suntii sheekhu wuxuu ahaa nin xaqa aada ugu adag amar bilmacruufkiiyo nahy can munkarkana aada ugu dadaala taasaana lagu colaadiyey oo xataa qolyahan sumaynaya lafteeda waxaa loo malaynayaa waxyaalo munkaraadkii oo ku inkiray daraaddeed inay markaa waxaasi ugu sameeyeen qisad baa ka dhacday isaga iyo sheekh kale oo wakhtiyadaasi sigaarka ayaa aad la isugu khilkhilaafi jiray culamadu xaaraan ba mise xaaraan maaha waktigaa iyo wakti waxoogaa ka horreysay buu soo baxay markaa sheekhu dadkii aadka ugu adkaaya xarimi jiray ayuu ahaa isagoo markaa maka jooga ayuu culammadii mid ka mid ah oo sigaar cabbaya arkay culammadii mid ka mid markaasuu ku yidhi se waxaanu cabbaysa adigoo sheekh oo caynkan oo dadka fusaaqda iyo fajarada ayaa waxaan cabbo waana xaaraan markaasuu deetana sheekhiina yidhi may xaaraan ma aha idinkuba waa idinka bunka caba bunka waa qahwaan cadi qahwada bunka ah isaga laftiisa markaa khilaaf baa bilowgii markuu soo baxay isaga laftiisa khilaaf baa ka dhex dhacay culamada dhexdooda war waxaani eh, waxa weeyaan maxalaalbaa mise xalaal ma ah marka wuxuu sutan qahwihiiba la cabayo kana dee waa lamid uun marka wuxuu isku mid maahay bal haddaad isku mid u arkayso aynu usoo markaa waxaa la joogaa eh, madiinaan filayaa inay ahayd wuxuu yidhi xujrada halka nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu isla tagno anuu qaxwahan cabiyey bal adiguna sigaarka cabi inay dadku kula yaabaan oo ruuxan qulunka masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam la soo doontay in la balkeena lagu inkira aad aragtidee wixiisu qurun noqdee haddaad leedahay kan iyo bunkaa isku mida bal halkaa aynu la wada tagna buu markaasuu sheekhi aamusay baa la yidhi de wixii uu la tegi kari waayey waxa weeyaan ummadda dhexdooda iyo masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa sheekhu saasuu ahaa kutub badan buu qoray safiinahanaa ka mida السيوف البواتر كي أينو شاقني أيها كميدة مناسك أيها يدونا كميدة حجك أحكامتي سيو عمرضة يا آدابة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام sidoo kale waxa kala taabacaan oo iyadana uu qoray fatawa sharciya su'aalihi uu ka jawaabay oo iyadana la ururiyay een iyo kutub kale oo wali hada makhtuut ah oo aan la taabicin ba sheekhu raxmatullaahi calayhi waa iyo 5 iyo 60 markii taariikhdu ay ahayd oo macnaheedu noqonayo sheekhu waxa uu cumrigiisu ahaa markii uu dhimanayay afar iyo konton lix iyo konton jir kun laba boqol iyo sagaal buu dhashay kun laba boqol iyo shan iyo lixdanna wuu geeriyooday markaa cumrigiisu waxa uu noqonayaa lix iyo konton jir raxmatullaahi calayhi markii uu geeriyoonayey kitaabka ayaynu bilaabi doonaa waxaynu ku khatimaynaa sheekhu wuxuu odhan jiray markii markaa dee xanuunka iyo uu dareemay maa uxibu albaqaa'a fi اdunya ila liلsalaaة wa khusuusa salaaة اleyl walidacwati ilى اllahi tacaala walitacliimikum caruurtiisa iyo ardaydiisa wuxuu ku odhan jiray isagoo xanuunsanayo oo dee waxa weeye sii socda inaan adduunyada sii joogo ma jecli keliya waxaan nolol u sii doonayaa un haddaan nolol dooni lahaa salaada iyo weliba qiyaamuleylkii ayuun baan ka warwarayaa wey oo nolosha la jeclaysanaya iyo inaan ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa dadka ugu baaqo iyo walitacliimikum idinka baristiina iyo inaan wax idin baro intaasuunbaa waxa weeye walwal laakiin adduunyo kale oon u warwarayo ma jirta buu leeyahi oon u jecelahay inaan usii joogo abyaaduu markaa akhrii jiray buu sheegay inankiisu jaza allaahu hada almowta khayra fainahu abaru bina min waalidiina wa arafu yucajilu takhliisa الnufuusi min alأdaa wayulxiquha biاdaari alatii hiya ashrafu geeridii buu markaa u mahadnaqayaa uu leeyahay ilaahay khayr ha ka abaalmariyo geerida maxaa yeelay waabay nooga naxariis badan tahay buu leeyahy geeridu waalidkayagii oo say nooga naxariis badan tahay adduunyada dhibaatadeedii iyo adaheedii iyo rafaadkeedii ayay geeridu inaga saaraysaa buui waxaana ina geynaysaa daartii sharafta lahayd ee aakhiro iyo jannadii xaggaasii geeridu ina geynaysaa buu leeyahay raxmatullaahi calayhi waa abyaad runtii tusinaysa shawqa iyo xiisaha uu u qabay ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulankiisa iyo daarta aakhiro raximahu allahu tacaala raxmatan waasica wa jamacanaa bihi fii jannaati annaciim ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha u naxariisto hana inagu kulmiyo jannada lagu waarayo hana inoo geeyo nabigeenni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii kale iyo saxaabadii iyo sidiiqiintii iyo dadkii waan wanaagsanaa kitaabkan safiinatu salaa magacaasi sheekhu muu sheegin inuu u bixiyey sidaynu arki doonno wax magaca sheekhu kitaabka kumuu sheegin axkaamtii salaadaanu ugu talagalay in yaroo caqiide ahoo ka horeysa haddaba magacan safiinatu salaa ah waxay u badan tahay in dadkuuni ay u bixiyeen iyadoo lagu matelayo kitaab kale oo nin saaxiibkii ahaa uu qoro safiinatu najaa la yidhaahdo oo aynu insha allahu tacaala isagana kan ku xigsiin doonno kitaabkaa safiinatu najaaga ah in uun kanna loo ekaysiinayayoo la yidhi waa isla laba safiine ayaad moodaayoo sidaa safiinatu salaa loogu bixiyey safiina sideeda waa doonta marka waa doontii salaada yani axkaamtii salaada iyaa halkan ku dhan kitaabkani sharax waa leeyahay oo sheekhii moxamed nawowi aljaawi waa sheekh indonisiyaan ahaa si xijaas ku noolaa oo isagoo yar xaggaa yimid sheekhaas ayaa sullamulmunaajah kitaab la yidhaahdo ayuu qoray oo sharax fiicana sidoo kale wadaad doctoro alahdal la yidhaahdo ayaa isaguna sharax mucaasira ku sameeyey sidoo kale hadda bacdulikhwa waxay ii sheegeen saaxibunaa waa akhuunaa sheekh maxamed xuseen jaamac inuu isaguna ku sameeyey tacliiqaat iyo markaa adilo uu saaray oo matbuucu yahay oo isaguna inoo yaallo ayaa bacdulikhwa mar dhoweyd ii sheegeen marka inahaas ayuun baan ka xasuustaa wax kitaabka laga qoray laakiin cid kaloo wax kitaabka ama sharax saartay ama tacliiq kale ku samaysay maan arag mana maqalin waynu iska bilaabaynaa wuxuu yihi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين ما هاد إلهي با إسكالة عالمين تربي قود أها حمدك وإن لما هذيو أو أفكار لغا ciddii wanaag kuu gashay iyo ciddii tilmaamo wanaagsan lehba ciddii tilmaam wanaagsan leh inaad tilmaantiisaa wanaagsan ku ammaanto waa mahadin wanaaggii uu kuu galay inaad ku ammaantaana iyaduna waa mahadin rabbialcaalamiin allihii ahaa caalamiinta oo dhanba rabbigood kii isagu abuuray maaligooda ahaa isagu iska lahaa isagu ku tasarufayay والصلاaة والسلاaم عalى سيidina محamdi salaad ama amaan ilaahay subحaanaه وataعaalى u ammaano ama naxariis u naxariisto iyo salaam nabadgelyo uu shar shar oo dhan iyo balaayo oo dhan hareer mariyuu ka nabadgeliyaaba ha u sugnaata calaa sayidinaa muxamed sayidkeennii keennii mudnaa ee muxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed wa calaa aalihi iyo ciddii isaga raacday atbaacda u ahayd ama qaraabada u ahayd ee mu'miniinta ahayd wa asxaabihi iyo ciddii saaxiibyada u ahayd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la kulantay iyagoo rumaysan sidaana ku dhintay iyagana salaad iyo salaami dushooda ha ahaato ajmaciin dhammaantood awalu maa yajibu calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima waxa ugu horeeyey ku waajib ictiqaadu macna shahaadateyn waa inuu qalbiga ku qabto oo uu aamino labada shahaado macnahooda wa tasmiimu qalbihi qalbigiisa inuu ku sugo calayhi dushiisa waajibka ugu horeeya ee qofka waajibka ku ihi waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qiro nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam uu qiro oo shahaadataynkii uu la yimaado ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah waajibka ugu horeeya waa kaa marka islaamnimadii qofku inuu muslim noqdo ayaa waajibka ugu horeeya qofka saarani uu yahay markuu taa ka yimaado ayaa waxaa markaa loo soo gudbayaa waajibaadkii kale markaa maadaama sheekhu uu salaada ka hadli doono wuxuu inoo soo horreysiiyuu ka soo hormariyey waajibkii salaada ka horreeyey oo islaamnimadii haddaba ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah inuu qofku yidhaahdo weeyi waajibka koobada oo muslim noqdo waa kii aan marka hore muslimka ahayn kii aan islaamnimo loo xukumin ee waalid muslimihi aanu dhalin kii waalid muslimihi aanu dhalin waajibka ugu horeeya waa inuu ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaaha ila allaahu wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo sidaa islaamnimadii uu ku soo galo isagoo macnahoodana fahamsan haddaanu markaa ku dhawaaqin ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuul allah haddii aanu ku dhawaaqin muslim noqon maayo ilaa uu ku dhawaaqo markuu ku dhawaaqo ayuu muslim noqonayaa culammada qaarkood oo yidhi mayane eh, eh, haddii uu yidhaahdo waan islaamay muslim buu noqonayaa way jiraan laakiin qowlkaasaa lagu soconayaayo qofkii aad waxa weeye aragtay isagoo islaamnimadii doonaya waa in shahaadateynka loo qabto oo laga yeedhsiiyo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah macnaheedana la fahansiiyo marka muslim kasta waxaa ku waajiba sidaasuu yidhi waa kaa soo islaamaya waa kaas waa inuu ku dhawaaqa baynu nidhi kii isagu waalid muslinihi uu dhalay kii waalid muslinihi uu dhalay ama intii aanu qaangaarin waalidkiisii islaamay isaguna waalidkiisuun buu ku laran yahayo waalidkiisaa islaamuun buu muslim la yahay haddii uu calool galay waalidkiisoo muslima isaguna waa muslim haddii isagoo aan weli qaangaarin waalidkiisii labadii mid ahaan ama labadiiba ay islaamaanna isaguna muslim buu sidaa ku noqonaya muslim buu sidaa ku noqonaya loo markaa waxa weeye khasab noqon mayso inuu ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah isagii aan kuba dhawaaqin ayuu muslim iska noqonayaayo waalidkiisa ayuu soo raaco u yahay intaanu qaangaadhin isaga laftiisa laakiin haddana waxaa laga doonayaa dee ictiqaadka waa inuu fahmo laa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo uu markaa qalbigiisa ka aamino yaanu afkaba kaga dhawaaqin watasmiimu qalbihi calayhi qalbigiisana inuu ku dul sugo samama calayhi wa fiihi samama fiihi waa la yidhaahdaa arrinka aada go-aansato eed ku sugan tahay eynad ka leexanaynin ayaa samama fiihi la yidhaahdaa samama calayhina waa la yidhaahdaayo iyadana ibnu durayd ayaa soo naqliyey in calaada lafteeda lagu gudbiyo waana muhiim qofku inuu barto ficiladu xuruufta ay ku gudbaan samama calayhi iyo samama fiihiba waa la yidhaahdaa in badan soomaalideenu markaynu waxoogaa carabiya qora isnidhaahno xuruufuljarkii baynu isjiirhsiinaa markaasaa ficilkii mid aanu ku gudbayn lagu gudbiyaa midaan iminka maalan oo kale erey ficilkan qaad af soomaaliga waxa weeye qaad iyo u qaad iyo ka qaad iyo la qaad ya sooma kala wada duwana dee qaadna macnay sheegaysa u qaadna macno kaley sheegaysa la qaadna macno kale sheegaysa ka qaadna macno kale sheegaysa ku qaadna iyaduna macno kale aan inta hore midnaba ahayn ayay sheegaysaa marka haddaad xuruuftii isdhex geliso qofkii af Soomaaliga imika bartay ee waxoogaa jajabsanay waxa kala saari maayo waxaan aad ku kaad iyo kiid haysan u garan maayo si uu isugu wada qaaday inaguna carabiga markaynu ku hadlayna waa saas oo kale intaaba waynu isku wada qaadayna waynu isla jiirsiinayna marka inaad had iyo jeer u fiirsato culimadu ficilka ama kelmadda xarafka ay ku gudbinayaan inaad la socoto halkaa lafteeda carabiga uu kaaga baxaa aad bay muhiim u tahay marka tasmiimu qalbihi calayhi waa la isticmaalaa iminkana waliba iyadaaba badan laakiin kutubtii macaajiimta fiihidaa u badan tasmiimu qalbihi fiihi wamacnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah sheekhu haddaba wuxuu samaynaya hadda wuxuu inoo fasirayaa shahaadateynkii mid walba macnaheedu inoo sheegaya ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحن كم مرخاتي كعيا عد حق لو عابدا الله مويانا إناني تشيرين مرخاترا أعلم وحن أغهي وي وأعتقد بقلبي قلبي أنا أنك من سنة وأبين لغيري تدكنا أنو شيء intaasoo dham xaggee ka soo baxday ashhaduday ka soo baxday kelmadda ashhadu waan ka markhaati kacayaa macnaheedu waa de waan ogahay wey ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun wax aanad ogeyn de markaa markhaati beenaanay noqonaysa marka ashhadu waan ka markhaati kacaya yacni waan ogahay wey waanan aaminsanaha dadkana waan u sheegayaaba ma qarinayo saddexdaas wada socda iyo ashhaduda laga fahmaya aclamu waan ogahay wa biqalbi qalbigana ka aaminsanahay wa ubayinu dadkana u sheegaya anlaa macbuuda bixaqin fi lwujuudi inaan kownka iyo jiritaankaba cid xaq lagu caabudaa jirin ila allaahu allah mooyaane allah mooyaane cid kaloo xaq lagu caabudaa ma jirto dad kaloo la caabudaa way jiraan wax kaloo la caabudaa way jiraan laakiin maxaa lagu caabudayaa baail baa lagu caabudaya xaq waxaa lagu caabudaa waa allahu jala jalaaluh marka lafdiga ilaah lafdiga ilaah macnihiisu waa maxay waa almacbuudu bixaq ilaah macnaheedu almacbuud ma aha waa almacbuudu bixaqin taasay isku raaceen a'immadii luqadee waaweynad sida khaliil ibnu axmed iyo khayrkii إن معنى الإله ويهي المستحق للعبادة كي عبادة متيستي سيدا درادين لا معبود بحق وي عد حق لغو عابدا ما جرتو عد عبادة متيستي ما جرتو في الوجود إلا الله جل جلاله وأنه غني وحكرا عن oon ogahay oon dadka u sheegaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hani ka yahay camaa siwaahu wax alla wixii ka soo hadhay inuu hani ka yahay maxaa yeele hadduu cid u baahan yahay de ciddaa uu u baahan yahay baa cibaado xaq ulahaan lahayd marka markii la yidhi ilaahay keligiibaa cibaado xaq u leh macnaheedu waa isagu cidda uma baahna muftaqirun ilayhi kullu maa cadaahu wax alla wixii isaga ka soo hadhayna isagay u baahan yihiin maxaa yeelay dhammaantood wuxuu xaq ugu leeyahay inay caabudaan dee markaa way u baahan yihiin bay noqonaysa marka waanahu haniyun ilaahay wuxuu hani ka yahay camaa siwaahu wax alla wixii ka soo hadhay muftaqirun ilayhi isaga waxaa u baahan kullu maa cadaahu wax alla wixii ka soo hadhay oo dhammi isaga way u baahan yihiin subxaanahu wa tacaala muttasifun ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay bikulli kamaalin wanaag oo dhan wanaag oo dhan wax kasta oo wanaag ah ilaahay subxaana iyo dhammaystiran ah rabbi subxaanahu wa tacaala waa ku sifaysan yahay munazahun wuxuu ka fog yahay ka hufan yahay ka dheer yahay can kulli naqsin wax kastoo nusqaan iyo ceeba wamaa khaara bilbaal waxaa kaluu ka hufan yahay yuu ka nasahan yahay waxa maskaxdaada ku soo dhacaya aada sawiranayso iyo awhaamta iyo takhayulaadka waxyaalaha aad ismoodsiinayso ilaahay subxaanahu watacaala wuu ka nasahan yahay maxaa yeeley ilaahay subxaanah maad arag markaa kayfiyadiisa ma garan kartid sifaadkiisa wixii laynooga sheegay baynu ka ognahay laakiin waxaanaad sasawiranayso dee makhluuqaadkan arkaysa unbaad wax ku sawiranaysaa rabbi subxaanahu watacaala maad arag sidaa daraaddeed ma sawiran kartid lam yatakid saaxibatan ilaahay ma uu samaysan zawjad iyo xaas maxaa yeelay waa hani can kuli maa siwaah zawjada xaaska baahi baa loo samaystaa ilaahayna waa hani uma baahno waa mabaahde walaa waladan caruurna ilaahay subxaanahu watacaala male mana samaysan lihinaahu likamaali hinaah ilaahay subxaana wauluuhiyatih ilaahnimadiisa iyo haninimadiisa ayaa markaa waxa weeyaan keensatay inuu ka nasahnaado awlaad iyo caruur walaa yumaahalu ilaahay looma ekaado oo wax shabaha oo u egi ma jiraan fii daatihi daatadiisa ilaahay cidi uguma ega oo ilaahay subxaanaه wa tacaala wax u egi ma jiro wa sifaatihi tilmaamaha uu leeyahayna isagaa la gooniyahoo cid u egi ma jirto wa afcaalihi afcaashiisa axadan man laa yumaailu ah, bikasri الthaa walaa yumaailu ilaahay uma ega fii daatii xagga daatadiisa iyo wa sifaatihi xagga tilmaamihiisa iyo wa afcaalihi ficiladiisa axadan qofna ilaahay subxaanahu watacaala uguma ega oo waxa weyaan qofna ilaahay subxaanahu watacaala la mid ma aha laysa kamilihi shayun wa huwa samiicu lbasiir taasi markaa waa macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa macnaa ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah macnaha ay leedahay ashhadu anna rasuul rasuulullah waxaan ka markhaati kacayaa muxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay marka la leeyahay iyadana macnaheedu waxa weeye aclam waxaan ogahay wa actaqidu biqalbi qalbiga aan ka aaminsanahay wa ubayinu ligayri dadkana aan u sheegaya anna sayidana hormuudkeennii iyo mudanaheennii muxamed bni cabdilaahi muxamed bna cabdilaah muxamed ibni cabdilaahi bni cabdilmualib inuu yahay cabdullaahi ilaahay addoonkiisii inuu yahay ilaahay addoonkiisii inuu yahay ee aanu ilaah ahayn ilaah maaha waa addoon ilaahay wa rasuuluhu addoommada kale se haddana lamid maahee waa rasuulka ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dirayo intaasuu la dheer yahay makhluuqaadkii kale ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray wa rasuuluhu waa kii ilaahay uu soo diray ilaa kaafati alkhalqi khalqiga gebi ahaantii jin iyo insibaa markaa loo jeedaa jin iyo insiba kii loo soo diray inuu nebigu yahay sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam saadiqun inuu yahay mid run sheegaya fii kulli maa akhbara bi waxaliyaalo wixii uu war sheegay yajibu ay waajib ku tahay calaa kaafati alkhalqi khalqiga gebi ahaantiiba tasdiiquhu waa runtaa inay yidhaahdaan ay rumeeyaan wa mutaabacatuhu ay ku raacaan wixii uu faro wayaxrumu calayhim xaaraanna ay ka tahay takdiibuhu inay beeniyaan oy wax ka mida wixii uu sheegay ma jiro yidhaahdaan wa mukhaalafatuhu iyo inay khilaafaanoo wixii uu faray ay markaa ku diidaan oy ka yeeli waayaan faman kadabahu qofka beeniya oo wax nebigu ka warramay ma jiro yidhaahda fa huwa daalimun mid daallina weeyi kaafirun gaaloobay waman khaalafahu qofka khilaafa ee amarkiisa diidaana fahuwa caasin mid markaa waxa amar diidda sameeyey weeyaanoo caasia khaasirun khasaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa idan shahaadatu an laa ilaa anna maxamedan rasuulullah iyaduna intaa ayay koobsanaysaa in maxamed ibni cabdillahi ibni cabdilmualib salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi uu yahay addoon ilaahay uu abuuray waladka waxa weeyaan macruurtii nebi aadanna uu ka soo saaray rasuulna ahoo ilaahay uu u jin iyo insiba ilaa qiyaami saaca inuu run sheegan yahay saadiq uu yahay wax alliyaala wuxuu sheegaa ay run tahay maxaa yeelay isaguna waa run le waana masduuq masduuq waa maxay waxa loo soo sheegaa waa run isaguna waa run leh marka haddee beeni imanba mayso isaguna been ma sheego cidda u waramaysaana been ma sheegto waa malaku jibriil calayhi salaam marka waa saadiq masduuqa waa run sheege run loo sheego oo runi u timaado waxyiga u imanaya uu run yahay sidaa daraaddeed dadka dhammaantood waajib bay ku tahay warkii uu sheegay waa runtaa inay yidhaahdaan oy sidaa aaminaan wixii uu ma jiro yidhi inay waa runtiioo ma jiro yidhaahdaan wixii uu faray inay sidiisaa u qaataan wixii uu ka reebay inay ka joogsadaan marka waa fi ljumla si guud xagga amarku de waxa weeye amarkii waajibka ah ee waajibnimada faa'iideynayay sunnayaashii iyada lafteeda nebigu wuu inoo dirayoo wuu ina faray laakiin de haddana iyada waxa weeye waa laynoo dhaafay inaynu markaa waxa weeyaan iska dayn karna ayaa laynoo ogolaaday laakiin sida asalkaa waa in amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidiisa loo qaato qofkii nebiga beeniye wuxuu sheegay waa beentaa idhaahda ama xadiid nebiga oo ansaxay oo sugan oo mutawaatira ah ama waxa weeyaan macluum min addiin bidaruura ah yidhaahda ma jiro oo waxa weeyaan waxaasi waxba kama jiraan yidhaahda waa gaaloobi wax nebigii ilaahay ka sugan oo aan shaki ku jirin nebigu inuu yidhi qofka yidhaahdahae nebigu wuu iska hadlaya taasi ama wuu u malaynayay waxba kama jiraan oo sidaa maaha qofka yidhaahdaa waa gaalooboo diintii uu ka baxay maxaa yeelay كذب بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبيي بو بيني مر هدو نبيغا بيني نبيغا ما حبد ها لوو بينيو war qura oo sheegay ha lagu beeniyo ama wax alla wixii uu sheegay ba la wada beeniyo waa isku mid sidoo kale rusushii kale wixii ay sheegeen wax kamid ah haduu qofku beeniyo rusushii oo dhan qof beeniyay buu noqonaya wax markaa nabi sheegay mar nabi lama beenin karo wafaqanaa ilaahay hayna waafajiyo likamaali mutaabacatihi dhammaystiranka daba socodkiisa iyo ku dayashadiisa mutaabacadiisu waa in isaga la daba socdo oo wixii uu faray la qaato haddaba daba socodkiisa iyo raaciddiisa dhammaystirankeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ina waafajiyo warasaqanaa ilaahay haynagu arsaaqo kamaala tamasuki bisunnatihi dhammaystiranka ku dheganaanta lagu dheganaanayo sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo ariiqadiisa iyo hadyigiisa sunnadu waa jidka markaa jidkiisii habdhaqankiisii wixii uu jideeyey ku dheganaanta aynu ku dheganaanayna dhammaystirankeeda ilaahay subxaanahu watacaala haynuga arsaaqa buuli wajacalanaa ilaahay haynaga dhigo miman yuxyii cidda noolaysa axkaama shariicatihi shareecadiisa iyo diintiisa axkaamteedii cidda noolaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo wa tawafaanaa calaa millatihi ilaahay haynagu oofsado oo haynagu dilo diintiisa calayhi salaatu wasalaam wa xasharanaa haynagu soo haynala soo xashriyo hayna soo saaro wa waalidiinaa innaga iyo waalidkeenniiba iyo wa awlaadanaa wixii tafiirteenna ahba wa ikhwaananaa iyo walaalaheen waaxbaabana iyo dadka aynu jecel nahayba iyo wa jamiica almuslimiina muslimiintii kale oo dhanba ay macahu miciisa ha inala soo xashriyo oo isaga miciisa ha inaga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekhii markaa ducadaasuu ku soo khatimay muqadimadiio uu leeyahay intaynu nool nahayna ilaahay towfiiqda iyo istiqaamada iyo sunnada kuwii ku dheganaada ha inaga dhigo markaynu dhimanaynana diintiisa ilaahay subxaanahu watacaala haynagu oofsado qiyaamaha markuu ina soo saarana nebi maxamed ma ciisa ilaahay subxaanahu watacaala innaga iyo waalidkeenni iyo waladkeenna iyo walaalaheen iyo wiil islaam oo dhanba ilaahay subxaanahu wa watacaala ha ka dhigo duco aada iyo aada u qiimo badan qofkana ay aada iyo aada u wanaagsan tahay inuu had iyo jeer ilaahay subxaanahu watacaala u weydiisto ilaahu diintaada nagu nooleeyo nagu dil waad garanaysaan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii ilaahay nimcadii u dhammaystiray addoonnimadiibuu ka saaray jeelkiibuu ka soo saaray waxa weeye madaxtinimadiibuu siiyey waalidkiisii iyo dadkii baadiyaha joogay baa ilaahay u keenay dad kale baaday baa rabbi subxaanahu watacaala isu soo celiyey aabbihiibaa dib u farxay oo waxa weeyaan murugo daraaddeed la indhabeelay ayaa dib u farxay intaasoo nimcaha markii ilaahay subxaanahu watacaala tacaala uu isugu dhammaystiray muxuu yidhi waqad axsana bi id akhrajanii min asijni وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين wanaagga ugu sarreeya adduunyada markaad gaadho de wixii hadhay waa geeri weeyaan marka inaad ka walwasho maxaad ku dhimanaysaa ayaa aad iyo aad u muhiima ilaahu saasaad isiisay buu mulkigiibaad isiisay cilmibaad isiisay nebinimaad isiisay waalidkaygii baad baadiyihii ka keentay anigaad jeelkii iga soo saartay intaasoo nimcaad ilaahay isugu dartay maxaa ii dhiman inaad islaamnimada igu disho tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin ilaahayow igu dil islaamnimada iyo diinta toosan igu dil waa isagoo nebi ilaahaye bilahi yuusuf calayhi salaam nebiyun ibnu nebiyin ibni nebiyin ibni nebiy waa nebi ambiyo ku abtirsada oo aabbihii nebi yahay oo awowgii nebi yahay oo awowgiisa labaad nebi yahay khaliiluraxmaan uu yahay ayaa wuxuu leeyahay ilaahay waxaad igu dishaa ood igu dishaa islaamnimada igu dil waxaanad markaa igu xidhiidhisaayoo macooda iga dhigtaa saalixiintii iyo dadkii wan wanaagsanaa marka inuu qofku aakhiradiisa aad iyo aada uga welwelo iyo waxa uu ku dhiman doono aad iyo aad bay muhiim u tahay qadimadii halkaasay ku eg tahay wuxuu hadda gelayaa sheekhu axkaamtii salaada in sha allahu tacala darsigeenna berri ayaynu halkaa ka qaadi doonaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wallahu aclam